alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabi shrax lii sadrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah allahu tacaala wmucrabu alasmaai ma qad salima min shabahi alxarfi kaardin wasuma وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناث كايرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل ناحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر waxaanu ku soo jirnay baabkii almucrabu walmabniyu mucrabkii iyo mabnigii markaa sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu nooga soo waramay ismiga in la bineeyo sababta loo binaynayaana ay tahay shabahu lxarf xaraf uu shabahay awjuhda ka shabahayana wuu soo ururiyey wuxuu ku soo ururiyey afar afar bay ahayn alkan wuxuu doonayaa maadaama mebligii inoo soo tilmaamay mucrabka asmaada inuu inoo tilmaamuu doonaya marka mucrabkuna wuxuu khilaafsan yahay mebnigii ka soo horjeeda waayo mebnigu wuxuu ahaa waa ka xaraf shabahay sooma waa ka aan xaraf shabiin buu noqonaya ka aan xarafka shabiin buu wuxuu yidhi wa mucrabu asmaai asmaada keedii la icraabayey maa ay alladii ka weeyi qad salima alifku alifridlaaqe qad salima nabadgalay ay huwa maagu min shabahi lxarfi xaraf shabihidii kaka nabadgelay weey wadaalika tusaalihii kaa inuu wuxuu ahaaday ka ardin oo kale ayuu ahaaday dhululkii iyo wasuma magicii samadii maaha wasuma iyo magicii buu ahaaday markaa baydkani ma taxsiilulxaasil baa soki hore inooga soo sheegay ismi inuu mucrabin mibniyahay ismigu inuu murab iyo mibni u qaybsamo waynu kasoo dheragnay sooma haddana isagunbu inoo soo celiyey miya oo taxsiilulxaasil shay markii horeba aynu fahnay aynu garanaynay unbu dib inoogu soo celiyey culimada qaarkood ayaa saa yidhi laakiin saa maahee beydkan saddex arrimood baynu ka faa'idaysanayna oo xaggii hore aynaan ka fahmin kow arrinta koobaad aynu ka faa'idaysanayna waxaay tahay al-ismu munxasirun bimucrabin wa mabniyin ismigu wuxuu ku kooban yahay mucrab iyo mabni waasita male soo xalaysa maynaan beyidkan ka faaidaysanana arinta labaadn ka faaidaysanaynaa cilatu binaa'i alasmaai munxasiratun fii shabahi alxarfi taana waan ka faaidaysanaynaa arrinta saddexaadaynu ka faa'idaysanaynaa inqisaamka uu qaybsamayo mid saxiixa iyo mid muctal ah. ama mid calaamatulicraabkii ay ka muuqanayso iyo mid calaamatulicraabkii lagu qadarayo saddexdaa faa'idaba waan ka helana markaa taxsiilulxaasil ma aha markaa khulaasadiisu waxa uu noqonayaa maadaama mebnigii uu ka soo warramay oo mebnigii uu yahay ka xaraf shabahay mucrabkuna waa kaa kasoo horjeedkiisa oo waa ka aan xaraf shabihin weeyi intaas ku tilmaamay wuxuu sii raaciyey inuu laba u qaybsamo saxiix waa ka xarf cilla aakhirkiisa aan fadhin wuxuu ku tusaanayay ardin dee baa u dambeeya daadkuna xarf cillo maaha iyo mid muctal ah muctalkuna waa ka aakhirkiisa uu fadhiyo xarfu cille sida suma oo kale biwasni huda taas ku tusaaleeyey marka sumantan waxaa ku banaan eh, luqooyin badan sideed iyo toban bay gaadhsiiyaan culimadu eh, ah. sideed iyo toban ayay gaadhsiiyaan inta ku banaan ee luqaa sideed iyo toban ayay gaadhsiiyaan bayd ba kusoo waryaano waxay idhahdeen simun samatun wasmun samaatun kadaa sama kadaa saman samaaun bitahliiin liawalin kuliha intaas ku kusoo wariyeen simun iyo samatun ismun iyo samaatun iyo saman iyo samaaun saddexdaba xagga hore tafliid ka dhig simun sumun samun simun samatun ismun samaatun saman samaaun sow lix maa lixdaa mar xagga hore ka wada kordhig marna wada god marna wada hoos dhig li hogaamin labiyo tobanayn li kalena hogaamin sideed tobanayn kugu qoran marna shaqlaysaa maxay xaraka damaa awalkooga ah, marna waxaad shaqlaysaa maxay xarako kasraa ah. marna waxaad shaqlaysaa xarakaa ah? fatxo oo mana basiid noqon kaasina halkaas kugu daayey markaa ismigii mid wuxuu usii qaybsamayaa oo kale mutamakin iyo hayru mutamakin ayru mutamakinku waa mbni ayrumutamakin hadii aad aragtid waa mbniga weyaan haddaad mutamakin aragtidna waa mucrabka mutamakinka haddana laba usii qaybsamaya mutamakin amkana iyo mutamakin ayru amkana mutamakinka amkanki waa maay waa ismiga munsarifkaade mutamakinka ayru amkankina waa maay waa ismiga maalaynsarifka weyaan markaa guudaan marka hore waxaad u qaybin mutamakin iyo ayru mutamakin ayru mutamakinkii mebni buu kaa noqday mutamakinkiibaa laba usii kala kacay mutamakin amkina oo baabkii si fiican u makansaday waa munصarifka iyo mutamakin hayru amkana oo waa maalayansarifkii weeyi w ficlu amri wmudiyi buniya wacrabu mubaarica incariya min nuuni tawkiidin mubaashiri wa min nuuni inaaxin ka yarucna wa ficlu amrin amarka ficilkiisa wa mudiyin ay wa ficlu mudiyin maadiga ficilkiisa buniya labada waa la wa acrabuu way icraabeen nuxaadi mubaaricanay ficlan ficil bay icraabeen ficilka oo mudaarican mudaarica xillimay araabeen in caliya haddii uu ka qaawanaado ay huwa ficilkaasi min nuuni tawkiidin adkaynta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado nuunkaasoo mubaashirin la baashiray oo ku daba dhegan wa min nuuni inaatin iyo dhadegnaanta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado wadaalika nuunu inaadkaasi inuu wuxuu ahaaday ka yarucnay ka nuuni yarucnaa waa ay ka argagixiyaan dumarku nuunteeda oo kale ayuu ahaaday man bay ka argagixiyaan manka oo futina la imtixaamay ay huwa manka halkan sheekhu raximah llahu tacala wuxuu ka gudagelayaa maadaama oo uu inoo soo cadeeyey almucrabu walmabniyu min alasmaa wuxuu doonayaa inuu inoo tilmaamo almucrabu walmabniyu min alafcaal mucrabka iyo mabniga ka kooban ama ka tirsan afcaasha haddaba madhabka madhab lbasriyiin waxa uu yahay alcraabu aslun fi lasmaai farcun fi lafcaali raab waxaa asal u leh ismiga afcaashana waxa ay ku tahay mahay farac ayay ku tahay markaa ficilkii muxuu isna asal u yeelanayaa albinadhade albinaa isna asal u yeelanaya laakiin kuufiyiintu waxay leeyihiin ana alicraaba aslan fi alasmaai wa fi lafcaali bay ku leeyihin asmaadiiyo afcaasha labadaba he waxaa asal abay yidhahdeen ya waxaa asal abay yidhahdeen alicraab asal abay yidhahdeen icraab ayaa asal ba lakin madhabkaa hore ee madhab اbasriyiin hada huwa raajix waصaxiix kaa hore ayaa raajixa kaasi hore ayaa raajixa culimada qaarkoodna si kaleba soo naqayaan bacdu naxwiinna waxaabay leeyihiin icraabku aslun fi lafcaali farcun fi lasmaai waxaa ka mid a diyaaudiin ibn lcilji ayaa kamid a kitaabkiisa albasiid la iraabsaa ku leeyay wuxuu leeyahaba maxay icraabtu waxay asal ku tahay afcaasha asmaadana farac bay ku tahayba saasuu leeyahy waaya haddaba afcaashii labanba loo qaybin waa mucrab iyo mbni waa mucrab iyo mbni mbnigii waa laba mbniga afcaashu waa laba kow matufiqa calaa wujuudihi wa binaa'ihi wax laysku waafaqay inuu jiro layskuna waafaqay inuu mbni yahay oy madhabulbasriyin iyo madhabulkuufiyin isku waafaqeen inuu jiro waa laisku waafaqsanya wa la isla inuu mebni yahayna waa la isla ogol yahay hada huwa waa ficilka maadi wey inuu jiro waa lasla waafaqsan yahay inuu mebni yahayna waa lasla waafaqsan yahay saxiix laakiin waxaa laysku khilaafsan yahay maxaa lagu binaynaya maadaama oo mebni u yahay maxaa lagu binaynaya taas baa laisku khilafsan yahy laba madhab baa ku jira madhab wuxuu odhanaya weligiiba fatxa lagu binaynaya weligiiba he fatxa ayaa lagu binaynaya ficilka maadi laakiin fatxadaasaa marna daahiro ah marna muqadara ah waa daahiro oo waxay daahiro tahay marka uu ficilku yahay saxiixulaakhir waa daahiro ama lala xidhiidhiyo alifutnain ama lala xidhiidhiyo tautaniidkii waxba ka bedeli maayaan labadaasna saddex goorna waa muqadaro saddex goorna waa muqadaro kow marka uu muctalka yahay muctalaakhirka laba marka lala xidhiidhiyo waagu aljamaaca saddex marka lala xidhiidhiyo damiir rafca almutaxarik saddexdaa goorna wa wa lagu qadaraya masle inuu jiro waa lasla waafaqsan yahay inuu mabni yahana waa lasla waafaqsan yahay maxaa lagu binayaabaa lagu kala tegey marka madhabka basriyiintu waxa weeyi waa mabniyo fatxa ayaa lagu binaynayaa fatxadaasi unba marna daahira a marna muqadara ah markay daahirada tahay waa markuu saxiixul aakhirka yahay marka lagu qadarayana waa saddexda waa ku muctaliya sida ramaa oo kale sida dacaa oo kale soo basid maa culim waaya iyo marka waa jamaca loola xidhiyo sida darabu oo kale oo darabu waxay leeyihiin waa waa ficil maadi mabniy al a muqadar al akhiri manac min uhuri ishtiqaal maali bxarakati le ya bxarakati munaasabade wowda maxaa munaasaba dee damo markaa damada lilmunaasaba loo keena fatxadi way qadaranta yidhahde dami rafca mutaxarigna waa maxay dami rafca mutaxariga maxaa lasla yidhahdaa nuununiswaha iyo na adaalatu cala alfaacil iyo taa mutaxarig mina saddexdaa an jiri saddexdaa weeyaan saddexdaasi hadday la xidhiidhaanna sukuun baa lag hadda wuu ku binaysan yahay soo maa waa qadaran tahay marka darabtu eega ka waran waa ficil maadi soo maa mabniy cala fatxa almuqadara calaa aakhirihi maxaa diiday ya waxaa diiday lidafci karaahati eh, eh, maxaa ahayd lidafci karaahiya ya lidafci karaahati twaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkelimati waaxida eega darabtu soo ma haddaynu tadina kor haddaynu badina xarakayna ka warrama darabatu imise xarakaysan afar xarako oo saa u wada xidhiirsan way karaahiyeystaan carabtu wacturida binaxwi shajaratun shajaratun oo kale lagu bushiye shajaratun afar mana wada arakaysnen way wada arakaysan yihin markaa tawaaliya arbac mutaxarikaatin fii mahuwa kalkelimatr waaxidii way iska daayeen waxay dhahdeen marha deestaasi ay timiday oo shajaratun laynagu dhinac kale aynu leexanaynu nidhaahno sukuunkan waxaa loo keenay litamyiizi alfaacili can ilmafcuul faacilkii baa laga soocayaa mafcuulkii oo marka la idhaahdo maxay darabnaa iyo darabana iminka maxaa lagu kala garanaya darabnaa haddaynu nidhaahno waa faacil darabana haddaynu nidhaahna waa mafcuul marka taasaa lagu kala saaraya bay oo waa iha garana taas naadii unbay gaar ku tahay taada markaad darabtu leedahay ma ma mafcuulbe taad noqotaa ya ila naad iyadu mafcuulbe noqotaay mafcuulma noqonayo nuuna nasiwina lamid faacilunba isna noqonaya sooma waxa lagu xambaaraya naada lagu xambaaraya naada ayaa lagu xambaaraya oo se xaggee lagaga xambaaraya waxa lagaga xambaaraya ko mid kastoo kamidii waa damiiru rafca mid kastoo kamidii waa mutasil mid kastoo kamidina waa mutaxarigde markaa saasaa fiican maadaama kaa hore lagu bushiyo shajaratun la arkay waxa fiican maxay dhinaca kale looga leexdo markaa madhab waa madhabka madhabna wuxuu leeya mayayna saa odhane marna fatxa sheekh laskaga bineeya fudaydinabe marna damaa laskaga bineeya marka waa jumca lala xidhiidhiyo marna sukuun baa laskaga bineeya marka damir rafca mutaxriga lala bineeyo kaad raacdid bahe eh mana saxayn ida ikhtalafa naxwiyuuna fi masalatin salakna alshala min alqawleyn haddii naxwiyintu isu khilaafaan masalo kolba ka fududaad u qaado kaad raacdid ba culimaad u leedahay de saxiix lala ila nina banaan ma cararaya waaya kaasi waa ficilkii ayo waa ficilkii ficilkii maadi wey ficilkii amar baa inoo yimiday ficilka amar isaga waxaa laisku khilaafsan yahayba wujuudkiisa muu jiraa horta waxaa kaloo laisku khilaafsan yahay mabninimadiisa waa laisku khilafsan yahay isaga muu jiraa ficil amar horta se inuu mabniya maa lasku waafaqsan yahay waa laisku culimada qaarkood ba maba jiraba mabnina maaha waa mucrab laakiin sida saxiixa ee raajixa waa jiraa ficil mar waana mebni hada huwa almadhab albasriyiin basriyiintu saasay leeyihin ficil waa jiraa waana mebni bay oo waayo maxaa lagu banaynaya maxaa lagu banaynaya ficilkii amar almru mabniyun almru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu ayaa yafhamu cidda wax fahmaysaay ficila mar waxaa lagu binaynaya wixii mudaariciisa lagu jismin jiray saxiix walala ficil mudaaric hadduu saxiixul aqriya maxaa lagu jismin jiray sukuun soo maaha ficilkaa marna sukuun baan ku binaynana ficil mudaaric hadduu muctil yahay maxaa lagu jismin jiray xadaf soo mahayn waxaynu ku binaynanaa xadaf ficil mudaaric hadduu afcaalu khamsaa maxaa lagu jismin jiray xadfu nuun soo mahayn markaana aye kana maxaynu ku jisminanaa maxaynu ku binaynanaa xasbinuun baan ku banaanana warkiis intaasu ku ururay kuufiyiinta iyagu waxay idhaahdeen war warkaa ka gudba oo ficilka ah, amar waa majzuumun waxaa lagu jasminaya ba laam laamlamar la dhahdo oo muqadara marka agtooda wuxuu ka tirsan yahay ma mustaqil maba ahaba mutaaric buu ka tirsan yahay asalkii hore wuxuu bay idhahdeen litadrib buu iska aha laamkii baa loo gooyey tadiina waxaa loo gooyey iltibaas baa laga baqay oo ficilka mudaaric marka ta'da lagu bilaabo ee la waqfiyo ee lagu joogsado yaa kuu kala saari tadriib iyo tadriib iyo amara iyo mudaarica iltibaas mudaaric ay ka cabsadeen bay u gooyeen iyadiina tadiina maxaa soo hahay maxaa soo hahay tadiina gooyo dee ficilku waxaa saakinisaani munahayn dee ku dhawaaqi keli maysid oo carabbay ku dhawaaqi weyda sheekha adna ku dhawaaqi keli mayside hamsatul wasli baa lagu gaadhaayo soo jiido maxay odhan idrib sawma ya markaa warkiisu halkaasu soo mara yidhahdeen iyagu maba jiraba waa mudaaric dabagoosabay yidhahdeen waa mudaaric dabagoosa bay yidhaahdeen waay kaasina waa ka maxay noo soo hahay mudaarici bay noo yimide mudaaricii ayay noo yimide mudaaric isagu waa mucrab ficilka mudaariculmahe waa mucrab mar haddiiba mucrab noqdayna mas-aal ba laska weydiinaya haabe limaji calaa khilaaf اasl wama ja calaa khilaaf اasli yusalu can sababihi muxuu asalkii ku khilaafay raabtu waxay asal u ahday asmaada afcaashana waxa asal u ah albina sooma asalkiisii waa ka baxay sheekh oo mebniguu noqday ficilkii mudaaric maxaa dhacay marka waa lishibhihi alsma yuu shabahay ismiguu shabahay oo ismiga xaguu ka shabahay ismiga wuxuu ka shabahay ismiga macaani kala duwan baa ku imanaysa marka lastarkiibiyo ficilkana sida oo kale ismiga faacil buu noqonaya mafcuul buu noqonaya mar waa la jerayaa ya mar oo hawsha galana macno gaara ayuu yeelanaya tusaale maa axsana samaa maa axsana asamaa maa axsana samaau maa axsanu samaai bal ka warrama <laughs> midba maa axsana samaa waa taajub maa axsana samaauna waa nafyiba ma axsanu samaaina samadii way wanaagsanta lakin agey ka wanaagsantawaxa ka qurux badan wa maay agey ka wanaagsanta mayna macaanidii kala duwanaan ficilkana saasoo kale macaani kala duwan baa ku imanaysa laa takuli samaka watashrabi labana watashrabtan haddaynu jasmino waa macno gaara watashraba haddaynu nidhaana waa macno gaara watashrabu haddaynu nidhaana waa macno gaara laa takuli samaka waa tashrabi haddaynu nidhahno inu jasmino ficilka dambe labadaba waa laguu diidaya kalluunaha cunan caanana ka dheero owaad qalalibe laa takulisamaka wa tashraba labanana waxaa laguu diidaya ina isku dhex cabti masaaxabaa la diidaya adoo dhinacana ka calalinaya dhinacana ka cabaya waa halis soma cinda alatiba waa yahay laa takulisamaka wa tashrabu labanana kaluunkana ka dherag kaluunkana iska daa caanaana ka dherag weyan caana waa lagu fusay iyaga markaa macaanida kala duwan maxaa kala saaraya icraabtaa kala saarasade raabta haddii aynaan heli lahayn de kala ahn maynu kala fahmi lahayn kala fahnayn sidaa darteed wuxuu shabahay isagu maxay ya wuxuu shabahay ismigiibu isagu shabahay sidaa darteed baa loo icraabay haddaba wuxuu mucrab noqonayaa marka laba arrimood ka maran yahay labada arrimood waa maxay kow marka ayna la xidhiidhin nuunu tawkiid ama khafiifa noqoto ama haqiila ha noqoto nuunu tawkiidkaana shardi baa raacsana waa inuu mubaashir yahay weliba mubaashir waa maxay lafdan waa inuu kala xidhiidho taqdiiranna waa kala xidhiidho oo sidaa indhahaagu ay arkayaan wax udhexeeya waa inaanu jirin nuunta nuunu tawkiidka iyo ficilka aakhirkiisu siday iskugu daba dhegan yihiin wax taqdiiroo faasiloo jira waa jirin kolkaa lafdanna waa uga xidhiidhood arkaysidba taqdiiranna waa inuuga xidhiidho sidaa indhahaagu ay hayaan wax kale oo aan ahayn waa jirin oo kala saaraya soo warku ma baa iyada shardi ah nuunta nuunu niswaha iyada mubaashir shardi maaha waayo iyadu mar waa ismiyo mubaashirun bay noqonaysaa faacil bay noqonaysaa farqiga udhexeeya waa maxay nuunu tawkiid iyo nuunu nisba ya nuunu tawkiidku waa xaraf nuunu nisbuhuna waa ismi nuunu tawkiidku ficilka markay gasho maxaa lagu binaya akhirkiisa fatxo nuunu nisbahana sukuunde maanta intaasa lagu kala saaraya loo kala duwaya markaa u fiirso nuunu tawkiidka isaga waxaa shardi ah mubaashir inay ku daba dhegan tahay haddaba waxaad ka warantaan culimo haddii ayna la baashirin ka waran faasil baa jira lafdan buu jira waa la arkayaaba ama taqdiiran buu jira qadrigiina kuso marnay soo ma ya haddee faasil uu jiro lafdan ihi maxaa la odhan waa mucrab de faasilka lafdigiina wuxuu noqon karaa keliya alifta loo yaqaano alifitniinka alifitniin buu noqonaya nuunta lagu adkaynaya marka alifitniintu ay la xidhiidhana muxuu noqonaya waa nuunu thaqiila tii khafiifadii ma raaci karto waa talabaad waa la kasrinaya nuunta weliba waa lahoos dhigaya nuuntii musanaha ayaa lagu shabahaya waayo alifay daba dhacday muxuu noqonayaa hal tadribaani tadribaani hal tadribaani tadriba badi soo aakhirkii ficilka soo bada nuunkiina soo ma aragtaan maxaa udhexeeya ficilka aakhirkiisa iyo nuunkii faasil aad wada arkaysaan baa udhexeeyo alifka alif isniinkaasa udhexeeya idan ma mucrab ma mase waa mabni ya waa mucrab maxaa la ohanaya marka tadribaani asalkiisii hore muxuu ahaa tadribaa nin nabwa tadribaa nin nabwa tadribaa ninna isaga oo ah xudifat nuunu rafci litawaali alamhaal waxaanoo nuunaa waa laynagu rogiye teen goynaabaa layidhi nuunu rafcadda aqadda ka saara oo maxaad ugeynaysaa maxaad nunutawkiidka ugeyn weyday nunutawkiidka daalina tusiyaa ma jiro laakin nunurafcaad daalina tusinaya jira aawe daaligu shamsudiin daaliga nunurafcana tusinaya me ah. alifta waaya haye man yuciin haye taasayna tusinaysa ayaa kale waa litajarudihi can inaasibi wljaazim litajarudihi can inaasibi wljaazim awshak caamil naasibina kumama jiro caamil kuma jiro mahay jaazimina kuma jiro idan labadaaba maadaamad ku muna marfuucayn ficilku <laughs> ya markaa isaga calaamadaasa ina tusinaysa daaliban isaga u haynaa nuunu rafcii laakin inu tawkiidka haddaan goyno isaga uma hayno de markaa tadribaani maxaa la ohanaya ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi annuun lmaxduufatu litawaaliy alamhaali lana tawaaliya alamhaali muujibun lilxadfi kamaa ana tawaaliya almihlayni muujizuhu tawaaliyalamhaal nuuno fara badanoo ilaa saddexi haddii ay kulmaan waxa waajiba in mid la gooyo haddee laba shayo isku mid ay kulmaanna in mid la gooyaa banaan eeg tawaaliyalamhaalna waajib buu xadafka ka dhigaa tawaaliilmilayn jaais buu ka dhiga saii walala marka markaa saasay noqonaysaa ka soco isagoo muqadarana laba mid buu noqonaya ama waa waaw jamaaco ama waa yaa muanaa almukhaaaba tusaalaad ku fahmaysaan hal tadribunna hal tadribinna ka warama tadribuna ya ayduna hal tadribuna ya zayduna hal tadribinna ya hindu haye waa mucrabde asalkiisi muxuu ahaa tadribu man nabha nuun rafci naga gooya tawaalilamaal gooya maxaa saaray faltaa saakinaan nuun tawkiidka tailada mana reebanayn wowgina muna reebanayn walkaa wowgiigo insaakinaan iltaa yagsir ma sabaq wa in yakun liinan faxadfu mustaar wowgii naga goy wax ficile maxay noqotay marka tadribunna bay noqotay ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcina eh? annuun almaxduufatu litawaali amhaali liana tawaali amhaali muujib liadfi kama ana tawali lmlayn muujis tadribinana waa lamid idinka ilaalsan doona tadribinanabay ahayd nuunkii nun rafci tawalmtaal baa loo gooyey yadiina waxaa loo gooyey iltiqaa saakiniin tadribinabay noqotay marka muxuu noqonaya ficilka mudaaric labada arimood haddii laga waayo aad wuxuu u shardiyey sheekhu icraabta la icraabayo ficilka mudaaric inuu ka qaawanaado nuunu tawkiid iyo nuunu niswa mafhuumkuna muxuu noqonaya manduuqi waa sida mafhuumkuna waa maxay mafhuumku wuxuu noqonaya haddii aanu ka qaawanaan labadaa mid kamid a yakunu mabniyan mabni buu noqonaya warwarku ma caddo mbni u noqonaya marka waxaynu ka ogaanay madhabta sheekhu inay tahay ficilka mudaaric inaan la binaynayn ilaa inaynunu tawkiid la baashirto mooyaane waayahay sidaasi ayaynu ka fahnay haddii ayna la baashirinna waa mucrab waa la icraabaya waana madhabka ay ku tegsan yihiin waxa weeyaan jamaahiirtu ka wa ficlu amrin wa ficlu amrin waa iska mubtade wa mudiyun haddaynu nidhaahno waxaynu ku cafaynaa ficilka markaa buniya aliku waa mahay waa aliu tasniim noqonaya wa mudiyin haddaynu nidhaahno amarkaynu ku cadafnay amarka haddaynu ku cadafnayna alifku waa aliful iraaq buu noqonaya wa acrabuu way icraabeen ku dhacaya carab ku dhacaya ya oo carab saliiqibuba u ahaaye bimacnaa nataquu bihi mucrabante isagoo mucrabay ku hadleen wey wa acrabuu haddaynu nuxaad u celinana waa maxay baba ku dhawaaqdeen nuxaadnehe dee xakamuu biicraabihi icraabtiisa xukmeen weyaan macnuhu ficilka cariya ficilka cariyihii farixuu lamid yahay farixa ayaa u lamid yahay ya hazaa culimada qaarkoodna waxay amaanaya oo waxay waa cariya yacra sida farixa yafraxu oo kale culimada qaarkood waxay hazaa buu lamid yahay hazaa yaqzu caraa yacru waxaana u daliil beydkii bayt shacairkaan ku soo marnay qadriga beydka muxuu ahaa وإني لتعرني لذكراك هزة كمن تاقض العصفور بلا له القدر صارك كمان زمري وإني لتعرني وعرض marka waa ghaza yaqzu baabkaygu geli ghaza yaqzu baabkayga ayuu geli waayahay nuunta nuunu inaaska cabiridaa u cabira nuunu inaas baa fiican maxayna ka fiican tahay nuunu niswe inuu cabiro waayo nuununiswu isagu caaqilka unbu gaar ku noqonaya laakiin nuunu inaas haddii laydhaa hayru waa soo gudagelaya hayru caaqilkiina waa soo gudagelaya marka waxaa loo dejiyey dumarka ayaa loo dejiyey dhukuurna waa loo isticmaali karaa mararka qaarkood ya majaasahaan baa loogu isticmaalaya baytushaacirkaasaa u daliila wuxuu yidhi ymuruuna bidahna khifaafan ciyaabuhum wayarjicna min daarina bujra xaqaa'ibi yamuruna waxay soo marayaan buui bidahna meesha dahna la ydhaabay soo marayaan khifaafan xaale ay fudud yihiin ciyaabuhum boorsadahooga boorsada iyagoon qarnacba ku jirin oo lalaadsanaya shalwanaya ayay soo marayaan meesha wayarjicna eeg yamuruuna markii hore muxuu ahaa rag buu aday wayarjicna way soo noqonayaan dumar muna ka dhigin wayarjicna wa soo noqonayaan min daariina meesha daariin la ydhaabay ka soo noqonayaan bujral xaqaayib iyagoo boorsadahoogi buuxan waxbay soo farataysteen ya markaa taana ku dhici kara lakin waa iska majaasahaan weeyi bay leeyihin culimadu yarucna yarucna waa raaca weeyaan ficilku maadigi waa sidaa raaca qaale ayuu lamid yahay qaale ayaa u lamid yahay markaa dumarku waxay ka argagixiyaan cidda la taxamo cidda musiiba ku dhacdo way ka garab qeelqeeliyaan qofkaasi waa argagaxaya taa way noqon kartaa ama maaha waxay ka argagixiyaan cidda lagu imtixaamayo cidda jeclaata ya iyagu mama soo dhaweeyaanba adun ba ka daba dhici wey adunbaa daali waayahay markaa yaruucna asalkii hore wuxuu ahaa yaruucna sida yaqtulna oo kale yaruucna buu ahaa saasuu yaqtulna oo kale kadib maxaa dhacay ya xarakadii woga maxaa loo raray ya yarwucna baan ujeeda yarwucna buu asalkii hore ahaa yarwucna xarfu saxa xaraka la xarfu cila xaraka ma geeyo woga saar ficlu mrin amr ficilkii mudiyin wa ficlu mudiyin maadi ficilkii buniyaa labadaa ficil waa la bineeyey wa acrabuu culima nuxaabi way icraabeen mudaarican ay ficlan ficil bay icraabeen ficilkaasoo mudaarican mudaarica in cariya haddii uu ay huwa ficilkaasi min nuuni tawkiidin adkaynta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado nuuntaasoo mubaashirin ku daba dhegan wa min nuuni inaatin dhadiga nuunteeda haddii uu ka qaawanaado wadalika tusaalihii kaainunka qawlika ya kaafkan wuxuu ku jiraa sida sida asalka wuxuu ku jiraa qawl meesha ka go-an buu ku jira wadaalika tusaalihii kaain wuxuu ada ka qawlika oo dhahdaad oo kale aad ku qawsid alinaafu dumarku yarucna waa ay ka argagixiyaan manay alladii ka ayay ka argagixiyaan futina la imtixaamo ay wa manka la imtixaamo waayahay wa kullu xarfin mustaxiqun lilbina walaslu fi lmabniyi an yusakana wa kulu xarfin xaraf dhammaantii mustaxiqun mid mutaystay weeyi lilbinaai bina ayaa u mutaystay walaslu sida u asalkii fi mabniyi mabniga sida u asalkii an yusakanay taskiinuhu in la reebo weeyi wa minhu ay wakaainu minhu mabnigiibuu kamid ahaaday duu fatxin mid fatxa u saaxiiba waduu kasrin mid kasra u saaxiiba wadamin ay waduu damin mid damo u saaxiiba wadalika tusaalihii kaain wuxuu aada kaayno oo kale amsi oo kale xaysu oo kale wasaakinu kii ree banaana kam alla farabadana ama kam wey waaya halkaa wuxuu kaga soo baxay sheekhu ismi iyo ficilba mucrabkoogiiba iyo mebnigoogiiba halkan wuxuu doonaya in xuruufta inoo sheego xuruuftii qaaciduba ku adeegsado wuxuu ku yidhi wa kullu xarfin mustaxiqu lilbina waayo kullu cilmi usulka maxaynu ku naqaanaa inay faa'idayso cumuum siyaquhu kullun aw ilcumuumu waqatala aladi lati lfuruuc waa kii maraaqigula marka waa min adawaat alcumuum wey caan bay faa'idaynaysaa marka xaraf haba kala reebinba xarafku suu u dhamaystiran yahayba waa maxay waa mebni mucrab isaga haba la soo garab mari soo warkiisu ma dhanno waxaa kaluu kuu raaciyey haddaad shay mebniya aragtid in lagu bineeyo ayaa asal a mahay sukun in lagu bineeyo ayaa asal ah sukun in lagu bineeyo ah. ayaa asal ah ha yeeshee waxaad arki kartaa mebni la bineeye oo lagu bineeyey fatxo mebni la bineeye oo lagu bineeyey kasro mebni la bineeye oo lagu bineeyey dammo warwarku ma caddo culimo waaba inta markaa shaygan binaha waxaa asala inuu sukuun noqdo waayo liannahu akhafu min alxaraka sukuunku muxuu ka fudud yahay xarakada waa ka fudud yahay waayo isagu xaalad keliyuu laasimaya waa sukuun kelmadii mar kasta way reebanta meeshay doonta ha joogto mayna reebanaynon xarakadii waa ka fududiya waaya mebnigana lama xarakeeyo ilaa sabab timaada mooyaane shaygu mar haddii uu mebni yahay laskama xarakeeyo ee waxaa asala in sukuun lagu bineeyo ilaa sabab timaada mooyaane sababtaasi culimmadu lix bay gaadhsiiyaan lix arrimood ayay gaadhsiiyaan lixda arrimood ko iltiqaa saakiniin baa loo xarakeyn karaa iltiqaa saakiniin meeshii haddii uu dhaco dee maysiduna maxaad samayn waad iska xarakayn eyna ka waran imika ya deiaashaakinin baa dhacay ma yadin way reebanta nuunka in aduu bar ku dhawaq laba ma ma dhici karta iltiqaashaakinin waa loo xarakayn karaa waxaa kaloo loo xarakayn karaa kownulkelimati calaa xarfin waaxid kelimadiiba wa xaraf keliya sida baad xarfu jirka o kale bismi llahi bada ku jirta adsadr bareeb weye wa awalu nudqu lmari xarfun muxarakun waxa ugu horeya afkaa ka soo baxaa in muxarak yahay baa shardiga xaraf reeban kuma dhawaaqi kartid waa sababka labaad ahe looga leexan karo maxay looga bixi karo eh, sukuunkii lagu binayn lahaa xarafka oo xarako loogu leexan karo sababka saddexaad curdatun lilbadi curdatun lilbadi in kelmadan hadalka lagu bilaabanayo marka taa hore tusaaleheg waan kaa khaldee bacdulmaraadki oo kale weeyaan jitu oo kale tadeed kale waa maxay dee waa xaraf keliya weeyaan xaraf keliya maadaama xaraf keliya ay tahay oo xaraf keliya ay noqotay dee waa la xarakaynaya tan kalena cudbatulilbadi waa maay wixii waaba lagu bilaabanaya sida xarfujarkeegaan sheegayna oo kale sida badi oo kale aw lahaa aslan fi licraab ama maaha kelmadani asal ahaan iminka binahani caarid buu ku yahay asalkii hore mucrab bay ahayd sida qablu iyo bad oo kale qablu iyo bad oo kale soo marar lama binayo asal ahaan maxay u leeyihin laakiin icraab maxayna tusinaysaa marka waxayna tusinaysaa kelmadani asalkii hore inay mucrab ahayd saddex afar baan ujeedaa mise waa tii shanaadba waa tii shanaad aw shaabahat ilmucraba inay mucrab kelmadani shabahdo inay kelmadani mucrab shabahdo kelmadani inay mucrab shabahdo maad fahmaysaan ficilka maadi inuu mabni yahay wana isla garanay sooma in la bineeyana wana isla garanay sooma maxaa fatxa loogu bineeye waayo ee sukuun loogu bineye waayo waa suaal sooma ficilkii maadi waa mabni wana isla garana sheekh haye inuu mabni yahay isla garanay maxaa sukuun loogu biney illa wal asli fi lmabni an yusakana weeyaane waxa loogu bineyn waayey wuxuu shabahay shay mucraba ficilkii mudaaric buu shabahay oo muxuu ka shabahay liwuquucihi sifatan liwuquucihi silatan liwuquucihi xaalan liwuquucihi khabaran waxaaso dhan buu ka shabahay saxiix walala marka kelmaddu hadday mucrab shabahdana waa laga leexanaya sukuunkiio xaraka ayaa lagu binaynay ka u dambeeya addalaalatu cala istiqlaali kalimati aw wa asaalati lmuxaraki kelmadani inay mustaqil tahay ayaa lagu tusinaya muxarakan la xarakaynayana waa asal yahay huwo oo kale ka waran waa kelmad mustaqil ah wowguna waa ka mid haddaynu hu odhan lahayd iminka ama hi waxaa la moodaya ishbaac muxaraka la xarageeyo oo wowdaa ama yadaniina xarakadan waxayna tusinaysaa inay tahay inay yihiin kelmadahan maxay asal laakiin haddaynu hu iska nidhaa ama hi nidhaano ishbaac baa la moodayma maan ishbaac la mooday arimood baa looga leexdaa lixdaa arrimood ayaa looga leexdaa haddaba culima waxaa su ah haddee ficil la ama xaraf la bineeyo su-aal ka furan may lmajiihi al slihi ma jaa al slihi laa yus'alu an sababihi de ficil bina asal u ah xarafna bina asal u ah maxaa loo bineeye haba odhan ba waa ceebe taasi soo su-aal maaha haye waxaa la bineeyey ismi su-aal may leedahay mise male way leedahay lima buniya maxaa loo bineeyey xalay baan ka soo dharagnay lishibhihi alxarfa halkaa labadan waan isla fahnay ila tahay soo ma haddaba haddee la bineeyo ficil ama la bineeyo xaraf laguna bineeyo xarako laguna bineeyo xarako waxaa ka furan laba su-aalood o lima xurika maxaa loo xarakeeyey walima kaanat axarakatu kada wakada xarakada maxay san iyo u noqotay hadda waa waa kuwii mebninimada asalka ulaha ismi baa la bineeyey xarakana lagu bineeyey imise su-aalood ka furan saddex lima buniya horta walima xuria walima ukhtira haadihi alxaraka saddexdaas asaa ka furnaanaya saddexdaas ayaa ka fura markaa ma adko fatxada wuxuu ku tusaaleeyey eyna wa minhu duu fatxin muna ka odhan fatxada ficilku wuu gelaya ismiguna wuu gelaya xarafkuna wuu gelaya oo fatxa waa lagu bineeya eyna waa ismi qaamana waa ficil inna waa xaraf kasra lagu binayn karaa amsi iyo jair amsi waa maxay waa ismi jairna waa maxay waa xaraf dambaa lagu binayn karaa xayu waa ismi iyo mud ama mundu oo ah xarfu jar xarafa sukuunna waa lagu binayn karaa kam oo xarafa idrib oo ficil ah ajal kam oo ismi ah idrib oo ficil ah ajal oo xarafa halkaa waxay nooga cadaaday haddee la bineeyo oo kasre lagu bineeyo ama damba lagu bineeyo ficil soo gudageli ficil dama laguma bineeyo kasrana laguma bineeyo waxa damada lagu binaynaya ama kasrada lagu binaynaya waa xaraf ama waa ismi haddee laakiin fatxa lagu bineeyo ama sukuun lagu bineeyo saddexdiiba way soo gudagelayaan war mina basidan haddaba ayna ka waran iminka ayna waa mabni waa ismi lima buniya waa su-aasha koowaad waa la xarakeeye walima xurika fatxa la doorte walama ikhtira hadi xaraka mana saddex suaalood de xale baa soo bartay lima buniya lishibhi alxarfa shibhan macnawiyan walima xurika firaaran min iltiqaai saakiniin walima ukhtira hadi xaraka hiya akhafu xarakaat iyada xarakaadka ugu fudud amsi bay noo timiday amsi ka oran lima buniya lishibhi aarf xaraf ku shabahay al buu shabahay bu yidhahde al sooma garanaysid soo xarfu taxriif mayn ashaasuu shabahay bu yidhahde haye walima xurika firaaran min iltiqaai saakiniin culimo kala si kale u dhigeen wlmktir hadi xaraka hiya aslu takhalusi min iltiqaai saakiniin kasradud xayu baa kuu timiday xayu lima buniya lishibhi alxarfi shibhan iftiqaariyan de weligeed bay daafi laasimtaa sooma haye walima xurika firaaran min iltiqaai saakiniin walmukhtira hadi xaraka wa ahqal xarakaat xarakaadka togu culus wey ka soco wa kulu xarfin xaraf dhammaantiin mustaxiqun mid mutay waaye lilbinaa ay lilbinaai bina ayaa u mutay wlslu sida asalka ihi asalka hadda wuxuu ujeedaa alraajixu wlmustasxabu buu ujeeda waayo asal ilaa afar macno ayuu ku yimaadaa usuulkaa lagu baran doonaa insha allah mararka qaarkood bimacna haalib buu noqdaa haalib uma jeeda halka sida raajix ujeeda ama sida mustasxabka ee markasta aad wadanaysa isla saaxiibinaysid walaslu sida asalka waa in raajixa ahi fi lmabniyi mabniga dhexdiisana asal u ihi an yusakana marka antanaa masteriye ah oo alaslu waa mubtada khabarkii halkaas laga soo dhalaalinaya an yusakanay taskiinuhu in mabniga la reebo wey minhaynu minhu mabnigii buu kamid ahday waa khabar soo taqadumay duu fatxin mid fatxa u saaxiiba waduu kasrin mid kasra u saaxiiba wadaminay waduu damin mid dama u saaxiiba wadalika tusaalii kainun kain oo kale ayuu ahaaday amsi waa amsi oo kale ayuu ahaaday xayu xayu oo kale ayuu ahaaday wasaakinu kii reebanaana kan weeyi saa waad ohan kartaa wasaakinu kii reebanaa kan fara badana khabariyaad ka dhigi kartaa kanta uwa fara badan yaha saakinku waayahay warafca wanasb ajcalan icraaba lismi wa ficli naxwi lan ahaaba warafca wajcalan yeeloo yeel arafca rafca yeel wanasba nasba yeel icraaban icraab ka yeel lismin ismi uga yeel wa ficlin ficil uga yeel wadaalika tusaalihii naxw lan ahaaba anu ma baqayo iyo wixii lamid a weeyi walismu ismigii qad khusisa waxa lagu gaar yeelay biljari jar baa lagu gaar yeelay kamaa qad khusisa ama ad khusisa ka taksiisificli sida ficilkaba loogu gaar yeelay bian yjazmay biljami jam sida loogu gaar yeelay hadaba farfac rafci wax kastoo aad rafcinaysid bidamin ay bidamatin dama ku rafci wansiban nasbi oo nasbi wax kastood nasbinaysid fatxanay bifatxatin fatxa ku nasbi wajura jar wax kastood jaraysid kasranay bikasratin kasra ku jar waamhilatu halaaati saddexda tusaalayaashoogu kaainunka qawlika oo dhahdaadoo kale ayuu aad ku qawshid dikrullaahi xuska ilaahay u xusayo cabdahu adoonkiisa u xusayo yasuru waa waxaa faraxti geliya ay huwa dikrigaasi hu ay alcabda adoonka ayaa uu faraxti geliya wajzim jazmi wax kasta oo aad jazminayso bitaskiinin sukuun ku jazmi waayru ma ay waayru ladii kii ayrkii dukira la sheegay ay huwa maaga yanuubu naaibuu noqoni ay huwa ayrku wadaalika tusaalihii naxwu qawlika oo dhahdaad iyo wix lamidaad ka qawjin jaaa akhuu bani namir sida aad tirahdid halkan sheekhu raximala taala wuxuu ka guda gala baabka loo yaqaano baabulcraab icraabta laba madhab baa ku jirta madhab kuufiya iyo madhab basriya ama madhab lafdiga iyo madhab macnawiya madhabka lafdigii waa aharun aahiru aw muqadaru yejlibuhu caamilu fi akhiri kelima ajrumiga kusoo basdirseen inta madhabna waa madhab kuufiya waa kii ajrumiga ku qornaaba waa taqyiru awaakir kelima likhtilaafi acawaamil dakhilati calayha lafdan aw taqdiira madhab wuxuu leeyahay icraabkii indhahaad ku haysaaba waxaan kelmada dabayaaqadeeda yaallaa icraabkiyaba hastawafin madhabna wuxuu leeyahay sheekh suuragal maaha oo icraabku waa shay macnawiya caqligunbaa laga garanaya waxa halkan yaalla waa calaamad ina tusinaysa hadda ma fahanteen marka maxay ku kala duwan yihin tacaariiftay ku kala duwan yihiino haddaynu tacriifinayna madhabka lafdiga a ah, rafca maxaad ohan rafcadu waa maxay waa nafsu damati wamaa naaba canha u fiirso nafsu damati wamaa damad jaaa zaydun zaw zaydun dama ma saarno damada lafteedii baa rafcadiya haddaad madhabka macnawigaa tacriifinaysidna maxaad ohan takyiirun makhsuusun dha isaga waa isbedel gaala ah. calaamatuhu damatu wamaa naaba canha kolka maxay ku kala duwan yihin jaaa zaydun bal icraab adoo madhabka lafdigaa maraya zaydun faacil marfuuc wa rafci buu dhaw calaamat waa isku odhan wa rafcu damatun daahiratu calaa akhiri damadan lafteediibaa icraabki aad arkaysid ed indhaha ku haysidba haskalifin buu ku leeyahy madhabka macnawigiina wuxuu ku leeyahay ma arki kartid icraabku waa macnawi caqliga un baa laga garanayaaye waxani waa calaamo ina tusinaya marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu buu leeyahy saw saw warku ma caddo ma adka marka inta ajrubigaad kusoo barateen waayahay waxaa kaloo uu inoo tilmaamay rafca iyo nasbo in la wada leeyahay waa mushtarak waa aqsaamulcraabkiilayn ismina waa la rafciyaa ficilna waa la rafciyaa halkaa markaad joogta xaraf iska ilowde baabulcraab baad gashaba sooma wa kullu xarfin mustaxiqun lilbina bartaa ku dabool isaga ficil iyo waxa soo haray maxay ismi sooma rafco iyo nasba yaa wadaaga ismi iyo ficil baa wadaaga inta ajniyeed kaga dheragtiba ismigu wuxuu gaar u leeyahay jar ficilkuna wuxuu gaar u leeyahay jazmo intaas mina basidayn haddaba waxa kale oo jirta wax loo yaqaano anwaacu licraab iyo waxa la dhado usul raab iyo waxa la dhado nawaab raab anwa raab waa afar alrafcu wاnasbu wljaru wljasmu de afartaas mena anwa raab usul raab wax la dha ba jira usul raab rafcaya asalwa adamatu nasbaya asalwa alfatxatu jarya asalwa alkasratu jasmaya asalwa asukunu waxa jira wax loo yaqaano nuwaab halkay hooyooyinku degi kari waayaan caruurta naqnaqan baa joogta sooma kuwaasaa kaga filaanayo nuwaabtiya nuwaabtina waa imisa waa toban damaya naab ka noqda way isgashay sooma dee saddexdhe alalifu walwaawu iyo hubutnuun de sooma fatxaya naab ka noqda imisa afar afar mayn ahayn maxay ahaayeen alkasratu walyaau ya wlalifu wa xadfu nuun de <laughs> wa xadfu nuun way kasra yaa naib ka noqda saddexa maxay ahayn alyaau wlif <laughs> alyaa wlfatxatu alyaau walfatxatu sukun yaa naib ka noqda imisa xabad alxadfu min awabtin yabtin intaa noqon tobankaasi waxa lagu ururin doonaa maxay imsa laguurunda imse baab ya toddoba baabde toddoba baab bay geli doona abwaabu niyaaba waa ah, imse luan dhigan waa abwaabu niyaaba waa toddoba toddobada labaa loo qeybin jiray ismi iyo ficil qaybta asmaada imse ahayd ya shan bay ahayde alasmaa lkhamsatu almuhanna jamculmudakar saalimi jamculmu'anas saalimi ismi ladii laa yansarifu mana shantaasi asmaayn labana afcaal bay kala noqdeen amilatkamsiya iyo ficilkii mudaaricde inta way nooman doonaa iyagoo faahfaahsan waay haddaba ufisa wajcalan nuunkani waa nuunu tawkiid alkhafiifa ijcala jacali dee laba mafcuul bay qaadanaysaa midi waa arafca mid kii koowaad kii labaadna waa waa iraaban wuxuu ku leeya wajcalan ka yeelo ka yeel aadu tafeena intaa leeg maadaan ma mujtahid baa tahay <laughs> ya maadaa rafciya nasba iraab sheekh ka yeelaya ya halkaa waa maad gaadhe waay waxaynu odhanaynaa aada e, e, ya saasay culimmadu nuxaadu yidhahdeen hadda aduu aamin wey aduu caqiidayo aamin <laughs> ya aduu kama dhigi kartide sia u aamin sheekh wajcalan yeeloo yeel arafca rafca yeel wa nasba nasba yeel icraaban icraab ka yeel yaad uga yeelaysaa lismin ismi icraab uga yeel wa ficlin ficil icraab uga yeel wadalika tusaale naxu lan ahaaba alif kuwa alif ridlaaqe haaba iyo haabu haaba maadi mudaariciigi wey lan ahaaba anuma baqayo wey eega ahaaba waa maxay lantana nasbisay sooma ahaaba ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi mukhrad ay qabtade ahaaba ficil mudaaric mansuubun bilan wa nasbuhu fatxatu daahiratu cala akhirihi ya mena mansuuban waa ali wa alif idlaaq barotnad muun buu u keenay ficilku bacdun buu ku joogaa haab haaba caadiya weyaan haaba ma haab weyan hore ingu sheg wa soma marka haab waa ficil mudari masum bilan wa calaamatu nasbihi hadday macnigu ii tahay haddii kale wa nasbihu fatx saasay noqonaysa walismu waa mubtada qad khusisana waa maxay jumladaasi biljari khususa kusoo tacaluji khabarkiibuu noqonaya kamaa kaafkani waa xarfu jarin wa tashbiihin maadana masteriya qad khusisa ayaa master laga dhalaalini kaaftu waxay jiraysaa markaa maxay masterkaa la dhalaalinayo bian yanjazima bacdan waa xarfu jar oo ma xarafkay jirtay ma xaraf ba xaraf jara ma xaraf ba xaraf gala sheekh ila bacdu waa xaraf antuna waa xarafe may antana masteriyaa yanjazima masterka laga soo dhalaalinaya bacdanu jarasa soo warkuma caddo walismu ismigii qad khusisa waxa lagu gaar yeelay biljari jar baa lagu gaar yeelay kamaa qad khusisa ay ka takhsiisiilficli sida ficilkaba loogu gaar yeelay bian yanjazimay biljasmi jasmo sida loogu gaar yeelay ayaa ismigina jar lagu gaar yeelay hadaba farfac rafci bidamin wax kastood rafcinaysid bidamina bidamatin dama ku rafci wansiba nasbi oo nasbi fatxatan waxa fiican inaynu u munaansabayno bidaminta hore aynu kala mid dhigno markaa darurtunadbunbusan u keene bifatxin bay iska iyaduna de wansiban nasbi fatxana bifatxin fat wa ku nasbi wax kastood nasbinaysid wajure jer kasrana bikasri kasri ku jer wax kastood jeraysidda waa soo shimenahan haddaed wax rafcinaysidba ma ku rafci haddaed wax nasbinaysidna fatxa ku nasbi haddaed wax jiraysidna kasri ku jer tusaaleybu kuu sheegay wuxuu ku yidhi wa amhilatu alaaati saddex tusaalayowgooguba kaainunka qawlika odhaahdaadoo kale ayuu ahaaday dikrullaahi xuska ilaahay u xuso masdarun mudaafun lifaacilihi watumima limafcuuli mali loo jira wey allahi baa faacilkiya xusitaanka ilaahay adoonkiisa uu xusayo maxaa ka wanaagsan adoonkii farxti gelisa u fiirso dikru waa marfuuc calaamad rafcadu waa maxay farfac bidammin waa damada allaahi wajura kasran mudaafile mn maxaa lagu jira majruur wa calaamatu jarihi alkasra cabda mafcuulu bihi wansib bifatxin manصib calaamatu nasbi alfatxa yasuru intaa hore asmaai kala noqotay yasuru waa ficil mudaaric waana marfuuc farfac biddamin bay soo guda gashay mina basiid noqon wa amilatu alaasat saddex tujaalayaashoodu kaani wuxuu aday ka dikrulahi xuska ilaahay u xuso cabdahu addoonkiisa u xuso yasuru waa faraxti geliyaa huwa xuskaasi waa faacilkii adda huwadaasi hu ay alcabda addoonka waa mafcuulkii goan adoonka kacdamar noqonaya wajzim jasmi bitaskiinin sukuunku jasmi wax kastoo jasminasidna waayru ma ay waayr ladii kii ayrkii ukira la sheegay huwa maaga kaa la soo sheegay ayrka la sheegay waa maxay waa damo iyo fatxo iyo kasro iyo sukuun so intaa maynaa sheegin intaa ayrkood yanuubu ayrkaas naaibu noqon bu abwaab niyaabu gale sooma intaa horena waa usuub bu kuleeyahay intaa wixii ka dambaysana maxay noqonayaan furuuc bay noqonayaan nuwaabay noqonaya masle faanaynta waayru maai waayru ladii kii ayrkii dukra la sheegay ay huwa maaga yanuubu naaibuu noqonay ay huwa ayrku wadalika tusaale naxu ja waxa yimiday akhuu bani namirin reer binu namir walaalkood baa yimiday ja waa luqay yidhahdeen culimadu jadan lafteedana saan kuu yidhi waa luqay yidhahdeen culimada qaarkoodna waxay dhamayane waa lidaruura waa lidaruura weeyaan jaaa bay haydo dee laba hamze ayaa meeshii waxa weeyaan ku kulmaya markay labada hamse meeshii ku kulmaan ee xaraka ay iska waafaqaan waxaa la goynayaa midkood in la gooyo ayaa banaan midkood in la gooyo ilay jaaa akhuubay noqonaysaa mid in la gooyo ayaa banaan saasay yidhahdeen markaa akhuuda u fiirso waa faacil marfuuc calaamatu rafcihi alwaaw niyaaba cani maxay can dam abwaab niyaaba mina gelin akhuu mudaafo baniina mudaafiliin majruuru calaamatu jari alya niyaaba lianahu mulxaqun biljamci mudakar salim mina abwaab niyaaba gelin banii mudaafo namirina mudaafilay majruuru calaamatu jarina kasra culimada qaarkood waa namir intana si ay u noqoto labada hore abwaab niyaabay ahaayeen waa xaraf xaraka ka naybe namirinta dambe si ay u noqoto xaraka xaraka ka naybe maalansarif aynu ka dhinaynu nidhahno akhuu bani namira aynu nidhahno oo alfatxa niyaba alkasri lianus maalansarif aan ka dhigno saasay yidhahdeen qaarkood wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk